بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ونقص فذهاب سبب خفيف حذف وهو مع العصب قطف العلل ayaan ku soo dhex jirnay cilasha waxaan soo sheegnay inay caruudka iyo darbiga khaas ku tahay oo aysan xashwiga gelin waxaana u qaybinay laba qaybood cilalu ziyaada iyo cilal annaqsi cilalu ziyaada waa soo qaadanay saddex qaybood bay ahayd tarfiil iyo tadyiil iyo tasbiiq waxaan gelaynaa cilalu nnaqsi wuxuu yidhi wanaqsun naqsun waxay ku cadfan tahay faziyaada waalcilalu ziyaadatun halkaasay ku cadfan tahay waalcilalu cilooyinku nawcaani waa laba nooc ziyaadatun wa naqsun waa ziyaado iyo nuqsaan fadahaabu sababin khafiif haddaba nuqsaanta baa waxay isugu jirtaa xaraf iyo ka badan in la nuqsaamiyo oo loola jeedo in la xadfo iyo xarako in la nuqsaamiyo oo loola jeedo in la taskiiniyo xarafkii fadahaabu sababin khafiif sabab khafiif ah tegitaankiis yacnii xadfiddiis ama jariddiis xadfun xadaf baa la yidhaahdaa juska ku dhammaada sababka khafiifka ah sababkaas khafiifka ah ee aakhirkiisa yaalla haddii la jaro waxaa la yidhaahdaa jaritaankaas xadfun juska uu galayna waxaa la yidhaahdaa maxduuf tusaale ahaan facuulun oo sabab khafiifa uu u dambeeyo luntaas haddii la jaro oo facuu ay kuu soo harto waxaa la yidhaahdaa xadfun juskaasna waxaa la yidhaahdaa maxduuf waxaa la mid ah mafaaciilun oo sabab khafiifa uu u dambeeyo sababka khafiifka ah ee u dambeeya in la jaro oo ay kuu soo harto mafaacii fa haadaa juz-un maxduuf wa huwa xadafkii maca alcasbi casbi maciisa xaal u ahaaday qadfuun qadfi baa la yidhaahdaa xadafka hadda aan soo marnay oo ah juska sababka khafiifkaa ah uu u dambeeyo sababkaas khafiifkaa ah in la jaro haddii uu la socdo zixaaf la yidhaahdo zixaafu lcasbi waxaa la yidhaahdaa qadfun haddaba waxaan dhihi karnaa cilladaani waa cilla musdawaja cillo musdawajana waxaan ula jeednaa cillo ay cillo kale la socoto ama cillo uu zixaaf la socdo casbiga waxaan soo sheegnay inuu yahay taskiinu alkhaamis almutaxarik wuxuuna galaa mufaacalatun soo ma ahayn mufaacalatun laanteeda mutaxarikada ah reeb mufaacaltun ka dhig markii sidaas aa ka dhigto sababka khafiifka ay u dambeeyana jar wa haada huwa alxadfu maxaa kuu soo haraaya mufaacal fa haadaa yuqaalu lahu alqadfu juska uu galayna waxaa la yidhaahdaa maqtuuf wa xadfu saakini lwatidi almajmuuc watidka majmuuca ah saakinkiisa in la xadfo wa iskaanu maa qablahu waxa ka horeeyana la reebo qadcun qadci baa la yidhaahdaa juska watidka majmuuca ah uu u dambeeyo watidkaas majmuuca xarafka ugu dambeeya soo saakin ma aha saakinkaas haddii la jaro xarafka ka horeeyana la reebo waxaa la yidhaahdaa qadcun tusaale ahaan faacilun watid majmuucaha u dambeeya watidkaas majmuuca ah saddex xaraf uu ka kooban yahay oo labada horena ay xarakeensiyiinkan u dambeeyana uu reeban yahay xarafka ugu dambeeya ee reeban oo nuunta ah ayaa la xadfaa nuuntii markaa xadafto xarafka ka horeeya oo laamkaas oo mutaxarik ma aha isagana reeb maxaa kuu soo haraa markaas faacil fa haada juz-un maqtuuc jiskaasna maqtuuca la yidhaahdaa waxaa kale oo la mid ah mutafaacilun waa la mid ayadana nuunteeda waa jaree laamtana waa reebe maxaa kuu soo haraa mutafaacil mustafcilunna waa la mid mustafcilun nuunteeda waa jare laamtana waa reebe mustafcil waa juz maqtuuc ah wa huwa qadcigii maca alxadfi xaal uu xadaf miciisa ahaaday batruun batri baa la yidhaahdaa waa cillo kale oo ah min alcilal almusdawaja waa laba cillo oo la isku daray wuxuu leeyahay qadciga hadda aan soo marnay iyo xadafkii hore aan u soo marnay labadooda hadday kulmaan batrun ayaa la yidhaahdaa xadafka waxaan soo sheegnay sababka khafiifka ah ee judka u dambeeya in maxay in la jaro tusaale ahaan facuulun ayuu batrigu galaa lunta u dambayda jar waa xadafkii maxaa kuu soo haraaya facuuso kuu soo hari maydo facuu haddaba waa watid majmuuca ah watidkaas majmuuca ah midka u dambeeya oo waawga ah xadaf markii aa xadafto caynta ka horeydana reeb maxaa kuu soo haraa fac fa haadaa juz-un abtar juskaasna waxaa la yidhahdaa juz-un abtar waxaa kale oo la mid ah faacilaatun sababka khafiifka ee u dambeeya xadaf jar fa haadaa huwa alxadfu faacilaa markii tuntii aa ka jarto faacilaa baa kuu soo haree cilaadaas alifteeda meesha ka saar laamtana reeb maxaa kuu soo haraaya faacil fa haadaa juz-un wa xadfu saakini sababi wa xadfu saakini sababi sababka xarafkiisa saakinka ah jaritaankiisa wa iskaanu mutaxarikihi sababka xarafkiisa mutaxarigga ahna reebitaanka la reeba qasrun baa la yidhaahdaa haddii uu u dambeeyo juska sabab sababkaasoo khafiif ah sababka wadda kuu sheega waa sabab khafiif ah inuu sabab khafiifa yahana waxaa ka fahmaya wa xadfu saakini sabab sababka xarafkiisa reeban sabab xarafkiisu uu reeban yahana waa maxay sabab khafiif ah juska marka sababka khafiifka ah uu u dambeeyo sababkaas khafiifka ah oo laba xaraf ka kooban midka dambe oo saakinka ah haddii la jaro sababka xarafka hore ee mutaxariga ahna la reebo qasrun baa la yidhaahdaa haddaba saakinka xarafkiisa labaad xadfidda la xadfaa zixaaf u weeg yahay laakiin intaas keliya kuma eka cilladaani ee xarafka ka horeeya oo ah saakinka xarafkiisii hore waxaan ula jeedaa sababka xarafkiisa hore isna waa la reebaa waxaana la yidhaahdaa qasrun tusaale ahaan facuulun sabab khafiifaa u dambeeya soo ma aha nuunteeda jar dhankaas marka laga fiiriyo yushbihu zixaaf laakiin ta keliya looga hari maayo laamta oo ah sababkan xarafkiisii horena waa reebe maxaa kuu soo haraa facuul fa haadaa juz'un maqsuur waxaa kale oo la mid ah faacilaatun sabab khafiifaha u dambeeya sababka khafiifka ah xarafka ugu dambeeya ee saakinka ah jar markii aad jarto ta'dana reeb maxaa kuu soo haraa faacilaat fahada hada juzun maqsuur wa xadfu watidin majmuuc watid majmuucah jaritaankiisa xadadun xadad baa la yidhaahdaa juska uu u dambeeyo watidka majmuuca ah watidkaas majmuuca ah haddii lala kaco oo la jaro waxaa la yidhaahdaa xadad juska uu galayna waxaa la yidhaahdaa axaddu waana khayru musarif juz-un axaddu haddii uu yahay darbi hadduu caruud yahaana ilaan caruudku waa mu'anateh waxaa leedahay caruudun xadaa-u yacni haddii la waa xadaa haddii la waa axaddu sida axmar iyo xamraa oo kale waaye tusaale ahaan mutafaacilun watid majmuucaha u dambeeya watidka majmuuca jaf maxaa ku soo haraa mutafaa waa juz-un axaddu wamafruuqin wa xadfu watidin mafruuqin watid mafruuq ah jaritaankiisa salmoon ayaa la yidhaahdaa wa mafruuqin wa xadfu watidin mafruuq watid mafruuq ah jaritaankiisa salmun ayaa la yidhaahdaa tusaale ahaan mafcuulaatu maxaa ugu dambeeya watid mafruuq ah watidkaas mafruuqa ah lakac maxaa kuu soo haraaya mafcuul waxaa la yidhaahdaa juzun aslam ayaa la yidhaahdaa wa iskaanu saabici lmutaxarik saabica mutaxariga ah reebitaankiisa waqfun waqfi baa la yidhaahdaa haddii uu ku dhammaado xaraf mutaxarik ah oo saabic ah ee saabicaas mutaxarika ah la reebo waxaa la yidhaahdaa waqfun waxaana laga heli karaa hal jus oo ah mafcuulaatu ilaan jus ku dhammaada xaraf mutaxarik ah ajzaada waxaa uga jira mafcuulaatu inta kale saakinay ku dhammaadaan ama sabab ha u dambeeyo ama wetid ha u dambeeyo haddaba mafcuulaatu ta'deeda waa saabic mutaxarik ah saabicaas mutaxarika ah reeb mafcuulaat fahaada waqfun juska uu galayna waxaa la yidhaahdaa juzun mawquuf wa xadfuhu isaga jaritaankiisa haddii la jaaro kasfun ayaa la yidhaahdaa hadda waan reebnay soo ma ahayn isaga dhanba jar mafcuulaa ayaa kuu saareen maxaa la yidhahdaa juskaas mafcuulaatu sooma ahayn taada iska bajaar ayada dhan mafcuulaa waxaa la yidhahdaa kasfun juska uu galayna waxaa la yidhahdaa juz-un maksuuf juz-un maksuufun ayaa la yidhaahdaa intaas waxaa noogu dhammaaday alcilal wazixaafaat waxaan hore u soo sheegnay haddaba zixaafku inuu khaas ku yahay haani asabab waxaan soo sheegnay caruudkana inuu galo darbigana inuu galo xashwigana inuu galo waxaa kale oo aan soo sheegnay inuu yahay hayru laasim cillada waxaan soo sheegnay inay khaas ku tahay caruudka iyo darbiga oo xaswiga aysan gelin waxay gashay haddaba owtaada iyo asbaabta bikaamilihaa iyo taani sabab hal mar oo ah qasrigii hadda aan soo marnay waxaa kale oo aan soo sheegnay cillada inay tahay laasima haddaba waxaan rabnaa amhila xaya inaan ka bixino sixaafkii iyo cilladii laakiin inta aynaan ka bixin waxaa jira wax la yidhaahdo humuusu lcaruud caruudka wuxuu leeyahay humuus marka la rabo in miisaan la saaro beyt min alabyaati shicriya marka la rabo in miisaan la saaro in miisaan la saarona waxaan ula jeednaa in la googooyo oo laga wado in ajzaa loo qaybiyo ilan beydku ajzaa u qaybsamaa soo maaha ajzaadiisa inaa u qaybido ajzaadaas marka u qaybidina aada ogaato beydkaani baxarka uu yahay ilaan ajzaadu marka ay kuu soo baxdaa baxarka la ogaadaa oo tusaale ahaan beydkii marka aad jarjarto haddii ay kuu soo baxdo mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun ay kuu soo baxdo waxaad ogaanay inuu yahay bax alwaafir haddii uu kuu soo baxo mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun uu kuu soo baxana waxaa ogaanee inuu yahay baxrulbasiit marka aa rabto beytkaas ina aa jarjarto waxaa la isticmaalaa rumuus haddaba xarafka mutaxariga ah ramsigiisu ama waxaa lagu ishaaraa alif aliftaasoo sharta maa'ila ah yani waxaan ula jeednaa alif aan toos aan ahayn xarafka mutaxarika ah tusaale ahaan halkaan soo fiiriya sabuuradda sabuuraddan soo fiiriya ya maya marka aad rabto xarafka mutaxariga ah inaa ishaarto ishaaradiisu waa sidaas alif soo meesha ugama jeedid laakiin alif toosa ma aha waa alif qalloocan sidaasaa markaa loo ramsiyaa xarafka mutaxarika ah hada ramzu almutaxarik xarafka saakinka ana ramsigiisu waa koobaabin saakinka rumuustaasaa marka la isticmaalaa marka la rabo taqdiic albeyt ashicri in la isticmaalo haddaba nin shaacir ahaa wuxuu yidhi faidaa su'ilta taquulu laa wa idaa sa'alta taquulu haati ta'baa ficaala alkhayri laa tarwaa wa anta cala alfuraati afalaa tamiilu ilaa nacam aw tarki laa xata almamaati saddexdaas bayt waa min baxri alkaamil waa baxrukaamil baxrukaamilna wuxuu ku socdaa mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo juska hore ah iyo juska labaad oo ah mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun hase ahaatee mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo qeybtii hore ahayd hal jusaa laga gooyey maxaa kuu soo haray laba jus keliya mutafaacilun mutafaacilun keliya ayaa kuu soo haray shadrigii hore shadriga labaadna mutafaacilun mutafaacilun keliyaas ayaa kuu soo hartay waana noo imaan doona haddii ilaa yidhaahdo haddaba fa idaa su'ilta marka aad rabtay inaad googoydo fa sidaasaa u qore aliftaas ayaad u taage fa'da waxa ku xiga oo hamsadaas oo mutaxarika ma aha fa daa sidaasaa u qore fa-idaa saddex alif iyo koobaabin su-il waa laba alif iyo koobaabin intaas juskii horaa kuugu dhammaaday mutafaacilun intaas waa mutafaacilun mutafaacilun intay ku dhammaatay mataqaanaa idaa su'il intaas mutafaacilun baa kugu dhammaatay waan u jeedaaho mutafaa waxaa ku aadan fa idaa ayaa mutafaa ku aadan su'ilna waxaa ku aadan maxay cilun faidaa su'il juskii horaa la tegay soo maaha ta taqululaa intaasna waa mutafaacilun ta'dan waxay nooga soo hartay faidaa su-ilta la soco ta taquu waa mutafaa lulaana cilun bay ka dhigan tahay marka waxaa haysataa mutafaa cilun shadrigii hore halkaasu kugu dhammaaday soo ma jeedid waxaa kuu haray shadrigii labaad shadrigii labaad laba shadri soo kama koobna beytku ashadru alawal waa mutafaacilun mutafaacilun shadriga labaadna waa sidoo kale shadriga labaad wuxuu leeyahay wa idaa su'ilta taquulu haatii waa sidaas qadriga labaadna halkaas kugu dhammaaday waidaa su'il mutafaacilun tataquulu haatina mutafaacilaatun awalna waxay ahayd mutafaacilun bay ahayd jiskan maxaa ku soo kordhay mutafaacilun buu ah haddana wuxuu marayaa mutafaacilaatun buu marayaa sabab khafiifa ku soo kordhay watid majmuucana markii hore waa u dambeeyey maxaa la yidhaahdaa tarfiil juskan waa murafal haddaba tarfiilku meesha uu galay hadda ma taqaanaa yuu galay mase caruudkuu galay mase darbiguu galay darbiguu galay la soco waa juskii ugu dambeeyey ee beytka waxaa galay maxay tarfiil abyaadda soo socota tarfiilkaas kulli waa wada gelaa beydka ku xiga wuxuu leeyahay aawey tartibihii beytka ku xigo wuxuu leeyahay ta baaficaa ta baaficaa waa mutfaacilun mut oo ta adeedu reeban tahay ilaan ta baa haysta soo maaha ta'baa ficaa intaas waa mutfaacilun markii soo horana mutafaacilun buu ahaa ta'dii mutaxarikada ahayd waa la reebay zixaaf miya mase ah? waa cilla waa zixaaf zixaafkaas maxaa la yidhaahdaa khabni maa la yidhahda khabni thaani asabab asaakin xadfitaankiisu ahaa idmaara la yidhaahdaa haddaba ogow juskii ugu horeeyey beydkii hore idmaarkan kuma jirin kanna waa ku jiraa laazim maaha marka beydkii ugu horeeyey beydkii hadda aan soo marnay juskii ugu horreeyey idmaar maa ku jiray mase mutafaacil muu ahaa mutafaacil muu ahaa beydkan labaad juska ugu horeeyana mutfaacilun buu noqdo idmaara galay haddi waa zixaaf zixaafkuna laazim ma aha ta'baa ficaa lal khayri laa ta'baa ficaala alkhayri laa kanna muxuu noqday tabaaficaa soo juskii hore ma ahayn juska labaadna wuxuu noqday lal khayri laa oo ayaduna ka dhigan mut faacilun asna maxaa galay idmaar idmaara galay oo zixaaf ah beytkii labaad shadrigiisii hore intaasuu kugu dhammaaday ta'baa ficaala alkhayri laa shadrigiisa dambe muxuu leeyahay tarwaa wa anta cala alfuraati tarwaa wa an idmaara haddana sooma jeedid tar waa wa an oo ah mutfaacilun tacalal furaati oo ka dhigan mutafaacilaatun mutafaacilaatun maxaa galay asna tarfiilaa galay waa darbigii soo ma aha sidii uu ku keenay hadda hadduu ka mutafaacilun uu ku keeni lahaa waa baabi'i lahaa ilaa cilladu inay laazimtaha la rabaaye eh. beytka saddexaadna fiiri afalaa tamiilu ilaa nacam afalaa tamiil waxay ka dhigan tahay mutafaacilun wax sixaafa ma gelin waa saalim afalaa tamiilu ilaa nacam waa mutafaacilun wax sixaafa ma gelin asnaa shadriga labaad ow tarki laa mutfaacilun buu noqday maxaa galay idmaaraa galay ow tarki laa xatal mamaati oo ka dhigan mutfaacilaatun tarfiilkii ma galay waa galay saddexda bayd oo aan soo marnay mid kasta oo ka mid ah darbigiisa waxaa galay tarfiil ilaa gabaygu uu ka dhammaadana wuxuu ku wadaa mutafaacilatuntaas buu ku wadaa mutafaacilatuntaas buu ku wadaa waxaa kale oo juskan hadda ugu dambeeya beydka saddexaad oo ah ow tarkilaa xata almamaati xata almamaati darbiga zixaafa galay sooma aragtid xata almamaati idmaara galay meeshaas maxaa ka fahmaya zixaafku darbigana waa galaa xashugana waa galaa xashuga soo galana waa tii hadda aan soo maraynay laakiin tarfiilku xaggee galay darbiga keliyuhu galay waana laazim zixaafka waxaan soo aragnay marna inuu idmaarka iska dhaafayo marna inuu gelaayay fahada yadulu ala ana iaafa calaa ana zixaafa kayru laazim walcila laazima ayb miithaal kale oo lusuumu اlcila gabadhii khansaa la dhihi jiray baa waxay tidhi abyaaddan soo socota waa min baxri lwaafir yudakirunii طuluucu shamsi sakraa wa abkiihi likulli maqiibi shamsi walowlaa kahratu lbaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsii wamaa yabkuuna midla akhii walaakin ucazi nafsa canhu bita'asi ansaa waxay ku caanbaxday arahaa walaalkeed ayay badana ammaani jirtay waxay leedahay marka yudakirunii tuluucu shamsi qoraxda soo bixitaankeedu sakran waa walaalkeed ayuu xusuusiyaa wa abkiihi waan u ooyaa likulli maqiibi shamsi maalin kastoo qoraxdu ay dhacdo walowlaa kasratu lbaakiina xawlii haddaysan ahayn kuwa hareerahayga ku ooyaa ahoo badan calaa ikhwaanihim walaalahood la dilayna u ooya laqataltu nafsii waa isdili lahaa laakiin dad badan oo ila mid ah oo walaalahood la dilo ooya aha jira marka waxay leedahay kuwaasaan isku sabar siinaa wamaa yabkuuna midla akhii laakiin walaalkay qof lamida u ooyi maayaan dad walaalka ka liita ayay u ooyayaan walaakiin hase ahaatee ucazi nafsa canhu nafteeda ayaan u tacsiyeynaa bita'asi inaan ku daydo kuwaan nafteeda waxaan ku maaweelinahay leedahay inaan kuwaas ku daydo haddaba wuxuu ku socdaa mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun laakiin u fiirso caruudka iyo darbiga cilaa gele waxay leedahay yudak yadkirunii mufaacalatun soo ma aha ulucusham mufaacaltun buu noqday kan maxaa galay casbi mufaacalatun buu ahaa mufaacaltun buu noqday yudakirunii uluucu sham si sakran bay tiri mufaacal ayuu noqday awalna muxuu ahaa mufaacalatun sooma ahayn tuntiina waa la jaray laamtiina waa la rabay waa qadfigaan sheegaynay waa caruudun maqduufa idan waxaa galay cilla oo ah alqadfu nuska labaad hadda waxay leedahay wa abkiihi wa abkiihi mufaacaltun casri baa galay likulli magii oo ah mufaacalatun bishamsi mufaacal darbigiina maxaa galay adfigiiyaa galay walowlaa kahratu lbaakiina xawlii haddana beytkaas balu fiirso walowlaa kas oo ah mufaacaltun casbiyaa galay ratul baaki mufaacaltun casbigii waa galay na naxawli mufaacal caruurtii haddana maxaa galay qadfigii calaa ikhwaanihim calaa ikhwaa mufaacaltun nihim laqatal mufaacalatun tu nafsi maxaa galay asna qadfigiiyaa galay caruudkiina mufaacal darbigiina mufaacal beytka ugu dambeeya waxay leedahay wamaa yabkuuna wamaa yabkuu mufaacaltun na mithla akhii oo ah mufaacalatun wa laakin intaas ku dhamaada markaa wamaa yabkuuna mila akhii walaakin mufaacaltun mufaacalatun mufaacal adfigiyaa galay ucazi nafsa ucazi naf mufaacaltun soo maaha sa an bit mufaacal soo ma aha mufaacaltun walaakin ucazi nafsa canhu bit ta ta'asi mufaacal idan caruudo kastaahi waa mufaacal darbi kastaana waa mufaacal oo loola jeedo qadfi baa galay ilaa abyaadu ay ka dhammaatana sidaasay kuwadeen amaa casbiga oo ah mufaacalkun marna waa iska dhaafay marna waa gelinay oo marna waxay ka dhigayaan mufaacalatun marna waxay ka dhigayaan mufaacal fahada yadulu calى ana الزixaafa gayru laazim wa ana alcilata laazima wallahu aclam halkaas ka joogo